wadaago inagoo joognaa masaajidka abubakar ee magaaladan seattle waxa ay ka hadlaysaa anwaac اlquluub anwaacu alquluub noocyada quluubta dadka bili-aadmiga ah. iyo sida ay u kala gedisan tahay quluubtu oo aanay quluubtii ahayn quluub isku mida ah. oo qalbiki qalbigii mu'minka ee iimaanka xaqiijiyey iyo qalbigii gaalku isku mid maaha qof waloo bini aadmi ah danbaa ugu jirta manfacana kaga xidhan ayuha alikhwa walakhawaat uu qofkii ogaado yacni quluubta noocyadeeda kala duwan iyo sida looga baahan yahay qof walba inuu ku dadaalo sidii uu qalbigiisa u hagaajin lahaa siduu qalbigiisa uga saari lahaa cudurada iyo cilalka qofka ka fogeynaya allah subxaanahu wa tacaala khaasatan ayuha alikhwa walakhawaat waxaynu ku ognahay in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inoogu sheegay in nabadgelyada qofku aakhiro ay ku xidhan tahay nabadgelyada qalbigiisa iyo sida qalbigiisu uga fog yahay cilalka iyo amraada qalbiga qofka bini-aadmiga marna xanuun ku keentaa marna dishaba ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu yidhi yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim aayadda macnaheega waynu usoo noqon doonaa laakiin ilaahay ba subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya in maalinta qiyaamaha waa maalin aanu yani waxba aanay anfacayn mooyaa oo aanay anfacayn maal iyo ilmo aanay anfacayn mooyaane qofka alle subxaana wa tacaala ula yimaada biqalbin saliim qalbi fayow qalbiga saliimka ah na waynu ka hadli doonaa laakiin ayuha alikhwa alkhawaad inta aanan toos u gudagelin yacni anwaacda quluubta dadka bini-aadmiga ah iyo sida quluubta ay u kala qaybsan tahay waxaan jecelahay inaan ku bilaabo hadal aan ka soo gurinayo fadiilat sheekh maxamed ibnu saalix ibnu cuthaymiin raximah اllahu tacaala isagoo tilmaamaya xaaladaha kala duwan ee qofka bini aadmigu uu maro min xayثu الzamaan wa min xayثu اlabdaan wa min xayثu اlmakaan wa min xayثu اlquluub xaaladaha kala duwan ee qofka bini aadmigu uu maro dhinaca waktiga oo qofku wuxuu maraa waqtiyo kala duwan buu maraa noloshiisa qofku ayuha alikhwa in meelo kala duwan ayuu ku nool yahay oo u degaa oo u safraa inta uu noloshan adduunyada joogo wa min xaysu alabdaan jidhka qofka bini-aadmiguna ayuha alikhwa alkhawaad waad ogtihiinoo dee ilaa maalintii ay hooya ku dhashay haddii ilaahay cumri siiyo ood weynaatay oo cira kaa soo baxday ood oday noqotay waad fahmaysaa xaaladaha kala duwan ee qofka bini-aadmigu u maraayo quluubtuna ayuha alikhwa alakhawaat sheekh maxamed wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala xaaladahaasi ayay martaa eh, sheekhu wuxuu eh, hadalkan uu yihi isagoo fasiraaya eh, qowlka ilaahay jala wacalaa latarkabunna abaqan can abaq isagoo yacnii fasiraya hadalka ilaahay ee ah latarkabunna abaqan can abaq ayaa wuxuu sheekhu tilmaamay in qofka bili-aadmigu uu axwaal kala duwan iyo satuweeshanno kala duwan uu maro dooni maayo inaan ka hadlo yacni in dhinaca zamanka iyo dhinaca makaanka iyo dhinaca abdaanta ama jirka laakiin waxaan doonayaa inaan inoo soo guuriyo oon idinla wadaago sheekhu raximah اllahu tacaala waxa uu ka yidhi quluubta waana hadal aad iyo aad u macno weyn una baahan in loo fiirsado waxaanan rajaynaa inuu ilaahay subxana wa tacala inagu anfaco dhammaanteenba sheekhu wuxuu yidhi axwaasha quluubtu waa wax la yaab badan weeyaan oo qalbiga qofka bini-aadmiga ah haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu doono wuu hanuuniyaa haddii uu doonana wuu halleeyaa ayuha alikhwa alakhawaat oo wuu leexiyaa qalbigan qofka bini-aadmiga ayuha alikhwa alkhawaat marba wuxuu ku tacalluqaa waxbuu ku tacalluqaa waxaad arkaysaa ayuha alikhwa alkhawaat qalbi ku tacalluqaaya adduunyada oo qalbigiisii oo dhan waxa gashay adduunyaa gashay wax kale oo adduunya oo intan uu nool yahay macno u sameynaya ama faa'iido ulihi ma jiro qalbigiisii dhammaan ahaantii wuxuu ku jeedsaday oo ku wajahan yahay oo ku tacalluqay adduunyuu ku tacalluqay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qalbigii inuu ku tacalluqo qayb adduunyada ka mid ah oonuu adduunyada ku wada tacalluqin masalkii oo kale sheekhu wuxuu inoo tilmaamay inuu qofku mararka qaarkood xoolaha iyo maalkii hantida uu ku tacalluqo bimacnaa ilaa xad adduunye ururi iyo hanti xasili ay noqoto akbara hamihi hamigiisa ugu weyn waxa uu aroortii ku soo tooso habeenkiina wuxuu ku seexdaa waa adduunye ururi iyo maal ururi aad ogtihiin imanka maelkii oo kale nimankan dawaaqiita ah ee dhacay sidii kii e, bin cali zayn caabidiin tunis xukumi jiray xusni mubaarak e, allahuma sal ala maxamed kan kale macmar qadaafi bal xoolaha iyo lacagta ay ururiyeen inta leegta ayuha ikhwa alakhawaat maleelmaysid lacag xadaafa oo balaayiin min adolaaraat iminka qadaafi waxa uu ummadiisii ku marinayaa ee calooshood shaqasaalintu soo kaxaystay uu diyaaradaha ula dhacayo ee dadkiisii ayah ikhwa alkhawaad u laynayaa waxa horay waa maxay waa adduunye jacayl iyo adduunye urursi bimacnaa hamigiisii wuxuu noqday inuu adduunyada urursado lacagta batroolka ka soo baxaya isaga iyo eh, reerkiisu ay qaybsadaan isla markaana ayuha alikhwa alkhawaat uu eh, madaxnimadana uu ku fara adeego taasi waxa weyn ayuha khulakhawaad waa mushkilad aad iyo aad u weyn oo qofka bini aadamku markuu heerkaa gaadho dhibaatada gaadhaysa ayuha khulakhawaad tul qiyaasi kara maaha waxaa laga yaaba sheekhuu leeyahay in qofka bini aadamku ku tacalluqo inuu haweenka ku tacalluqo oo laga yaabo inuu xaaraan iyo xumaan walba u maro siduu dumar u xasilin lahaa waanad ogtihiin fidnada ay dumarku ay ku hayaan ragga maanta adduunka nool qaar baa madaxnimo ku tacaluqa bimacnaa qalbiga qofka biniaadmiga waad arkaysaa buu sheekhu ku leeyihi haddii uu wax ku dhego hamigiisii iyo fikirkiisii iyo danayntiisii intuba waxay noqonaysaa waxa uu ku tacaluqay iyo waxa uu ku wajahay ee uu ku fikiraayo waxayna dhacaysa ayuha ikhwa alakhawaat bu sheekhu yidhi in qalbiga qofka biniaadmigu uu ilaahay ku tacaluqo oo iimaanka uu alle rumaysan yahay ay qalbigiisii ay buuxiso qofku markuu ilaahay ku tacalluqo maxaa qalbigiisii buuxinaya waxa buuxinaya jacaylkii ilaahay waxa buuxinaya tawakalkii uu ilahay tala saaranayey waxa qalbigiisii buuxinaya khashadii uu ilaahay subxana watacaala uu ka cabsanayey waxa qalbigiisii buuxinaya rajadii uu ilaahay subxaana watacaala u rajaynayey dadka biniaadmiguna waxay u qaybsan yihiin buu sheekhu yidhi marka dhinaca quluubta la eego laba nooc bay u qaybsan yihiin noocii quluubi waa quluub adduunyadu ay addoonsatay adduunyadiibaa addoonsatay quluubna waa quluub iyadu adduunyadii adeegsanaysa ilan adduunyadii lagama maarmaayo oo qofka bilaadinku waa inuu waa inuu arsaaqad helo waa inuu eh, masaariiftiisa bixiyo waa inuu dhulkan buu khaliif ka yahay kuwa mu'miniinta ay quluubtoodu ilaahay subxaana wa tacaala ay ku tacalluqday kuwaasi ayuha اlkhوa alakhawaat iyagu adduunyada ayay adeegsanayaan laakiin kuwa adduunyadu ay addoonsatay waxa weeyaan adduunyada mama adeegsanayaan ee quluubtoodii waxay ku xidhan tahay adduunyo ayay ayay ayay ku xidhan tahay haddaan u soo noqono ayuha اlkhوa alakhawaat noocyada kala duwan ee qulubta ah culimmadu waxay quluubta ay u qeybiyeen saddex nooc bay u qaybiyeen alqalb الsaliim qalbi fayow oo caafimaad qaba alqalb اlmayit qalbi isagu dhintay iyo alqalb اlmariid iyo qalbi buka quluubta dadka bini aadmigu kama dhex baxayso saddexdaa nooc aynu sheegnay inuu qalbigi yahay qalbi saliima oo fayo qaba caafimaad qaba nool iyo qalbi meyita oo dhintay nooca saddexaadna waa qalbi aynu yidhi waa alqalb اlmariid oo waa qalbi buka weeyaan eh, haddaynu ku horreysiino nooca ugu horeeya hadalka ancaawa muxaadaradaydu ka unka yahay badankiisuna wuxuu u badan yahay hadallo uu yidhi eh, sheekh alimaam ibnulqayim raximah اllahu tacaala waana hadallo aad iyo aad u faa'iido badan ilaahayna subxaana wa tacaala aynu weydiisano aynu alle ka baryayno inuu hadaladaasi ilaahay subxana wa tacaala inagu anfaco ilaahay jala wacalaa aayaddii hore aynu usoo ah- hore usoo akrinay waxa uu ku yidhi subxaana wa tacaala yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim ah, yowma laa yanfacu maalu walaa banuun maalinta aanay waxba anfacayn oo maalu walaa banuun maalle aanu anfacayn qofkii bini aadmiga ah ilmana aanu anfacayn ilaa man ataa allaha biqalbin saliim mooyaane qof alle subxaana wa tacaala maalintaa uula yimid biqalbin saliim qalbi fayuqaba bal hadda eeg dabcan waxa weeyaan yacni maalka xalaasha aad ka heshay eed ku bixisay sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku amray maalkaasuu ku anfacaya laa shaka fii dalik haddii xoolahaagu iyo hantidaadu ay kugu soo galeen yacni si xalaala ila xalaala aad ka heshay markaad bixinaysayna iyo markaad ku tasarufaysayna aada u bixisay si mashruuca oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli uu ka yahay waxa weeyaan maalkaasi maalinta qiyaamaha wuu ku anfacaya laakiin maalka aan ku anfacayn maalinta qiyaamihii waa maalka xaaraanta weeyaan eed si xaaraana aada u heshay ama aada ku bixisay meel aanu ilaahay subxaana wa tacaala aanu banayn oo aanu alla jala wacalaa aanu raali ka ahay taasi waa mid ayuha alikhwa alakhawaat ilmihii nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay sida xadiiska abu hureyre ku timid in qofka bini aadmigu markuu dhinto idaa maata ibnu aadam inqaaca camaluh ila min halaa qofka bini aadamku markuu dhinto camalkiisi wuu istaagayaa nebigu sala allahu alay slam xadiiskaasi abu hureyra wuxuu ka soo reebay saddex arrimood buu ka soo reebay arrimuhuu nebigu ka soo reebay ee qofku markuu dhinto ajarkiisii uu u soconayo eanu ka istaageen waxaa ka mida oo nebigu uu tilmaamay waladun saalix buu nebigu yidhi sala allahu alay slam yadcuu lah ilmo saalixa ood ifka kaga tagtay waladun saalix yadcuu lah ilmo saalixa ood dunyada kaga tagtay oo hadhow adiga kuu soo ducaynaya oo ducada kugu xusuusanaya markuu sujuudsan yahay markuu ilaahay subxaana wa tacaala baryaaya waalidiintiisii ilaahay subxana wa tacaala makfiro iyo dembi dhaaf usoo weydiinaya taa waxaad garanaysaa ayuha ku alkhawaat oy ku dareemaysiinaysaa qiimaha uu leeyahay weladka saalixi weladka saalixa ee ilaahay ka cabsanaya waa asad waa hanti ayuha alikhwa adiga kuu taalla markaad adduunyadan aad ka tagto marka qowlka ilaahay yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim maalka iyo ilmaha la leeyahay maalintaasi waxba ma tarayaan oo waxba ma anfacayaan de ayuha alikhwa walkhawaat yacni in maalkii wanaagsanaa in aad ku bixisay ilaahay dartii waxa weyan waxaad ka helaysaa maalinta qiyaamaha fii miisaani xasanaatik ilmihii aad sida fiican usoo tarbeedaysay ee diinta aad ku soo dhaqday ajar iyo xasanaad baad ka helaysaa marka iyagana waxay ajarkaa ee xasanaadka miisaankaaga maalinta qiyaamaha camalka saalixa waad ka helaysaa laakiin maalintaasi ayohole khwalkhawaad dee sida ilaahay subxana wa tacaala uu aayaddan qur-aanka ku sheegay waxa weeyaan yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim oo caruurtaadii maalintaa ku difaaci kari mayso ah. oo maalintaa waxa weyn dadkii way kala ordayaan nin walbaaba wuxuu doonayaa inuu naftiisii badbaadiyo xoolahaagii ayo hal khoolakhawaad maalintaasi ku difaaci maayaan haddii aad ku bixisay meel xaaraana haddii aad ka heshay meel xaaraana ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi ilaa man ata allaha biqalbin saliim qofka ilaahay uu la yimaado mooyaane qalbi saliima haddaba qalbigan saliimki waxa weeyaan waa qalbi fayo bay culimmadu yidhaahdeen sida aayadda qur-aanka ayo ikhwa akhawaat inooga muuqataa ibnulqayim ayaa waxa uu yidhi marna la heli maayo inuu qalbigu salaame helo dabalu fiirso ilaa uu ka nabad galo shan arrimood qalbiga ilaahi subxana wa tacaala uu yidhi yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim qalbigaasi saliimka ah ibn اlqayim raximah اllahu tacala waxa uu leeyahay lama heli karo ilaa qofku uu ka nabad galo shan ari shan arrimood uu ka uu ka badbaado waa maxay shantaa arrimood ibn اlqayim wuxuu leeyay raximah اllahu tacaala shirkun yunaaqid الtawxiid waa shirki iyo gaalnimo burinaysa towxiidkii ta labaad bidcatun tukhaalifu sunna waa bidco khilaafsan sunnihii nebiga sala allahu calay wasalam waa arrinka labaad weeyaan ka saddexaad shahwatun tukhaalifu اlamr waa shahwad shahwaddana waa maxay waa waxa ay naftu jeceshahay marka qalbigu waa inuu ka nabad galo shahawaadkii oo markuu shahawaadkii ka nabad galo waxa weyan wuxuu ku camal falayaa awaamirtii shahwatun ah, tukhaalifu almra waa inuu qofkii ka nabad galo shahawaadkiisii waayo haddii aad shahwadaadii aad raacaysid maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya ayuha alikhwa alakhawaat inaad amarkii ilaahay subxaanahu watacaala aada jebiso dadka bilaadink maxay ilahay u caasiyaan maxay awaamirta ilaahay u jebiyaan maxaa keena kibirka maxaa keena xasadka maxaa keena xuqdiga maxaa keena in macaasida lagu dhaco macsidu amana ha noqoto mid macsi qalbiya ama ha noqoto macsi ficliya ha noqotee oo oo qofku af adin uu ku samaynayo waxaa dhalinaya waa maxay waa shahwad weeyaan shahwaddaa dhalinaysaa wuxuu kale uu yidhi gaflatun tunaaqidu dikr waa aflad burinaysa xuskii uu qofku ilaahay xusaayey khaflada iyo xusida ilaahay la xusiyaana meel kuma wada kulmaan ayuha ikhwa akhawaat qofka bini aadamku imaa haafil weeyaan oo ilaahay sibuu hilmaamay aakhiro kama fakiraayo qabriga ma xusuusnaa mowqifka maalinta qiyaamaha kama fakiraayo waa haafil ama waa daakir weeyaan ilahay subxana wa tacaala xusuusan ima bilisaanihi aw ima biqalbihi ilaahay qalbiguu ka xusayaa ama carabkuu ka xusayaa ama labadabuu ka wada xusaya ilahi subxana watacaala oo qalbigiisa iyo lisaankiisa labadaba ilaahay jala wacala uu ka xusuusan yahay marka qof qalbigii qofka biniaadamka hadday qafla ku jirto dee qalbigii ma noqonayo qalbi saliima ma noqonayo waay ta ugu dambaysaana waxa uu yidhi waa hawa hawa yunaafi altajriida wاlkhlaas hawa raac walciyaadu biاllaah min alhawa waa shubahaadka iyo hawada iyo qofka oo ra'yigiisa iska iska jeclaabo iska raaca yani hawadiisii hadda amarkii ilaahay buu arkaa awaamirtii ilaahay xukunkii ilaahay muxuu ka dooranayaa wuxuu ka dooranaya hawadiisu ka dooranayaa qofku markuu hawa raac noqdana de ikhlaas baa meeshii ka baxaya oo ilaahay subxaanah wa tacaala in raallidiisa in qofkii qof doonaya maaha camalkana markuu samaynayo ilaahay jala wacala aawadii uma samaynayo ayolikhwal akhawaat shantaa arrimood waxay culimmadu yidhaahdeen waa xujubun can illaahi jala wacala shantaa arrimood aynu soo sheegnay oo ah shirkun shirkii yani yunaaqid tawxiid bidcatun tukhaalifu الsunna shahwatun tukhaalifu اlamr غفلة tunaafi الذikr iyo hawى yunaafi التajriid واlإkhlaaص shanta arrimood culimmadeena waxay leeyihiin waa waxyaabaha qofka binaadmiga qalbiga qofka biniaadmiga ah iska hortaaga ilaahiisii subxaanaه wa tacaala abuurtay taasina waxa ay kuu faa'iideynaysaa haddii arrimahaasi mid ka mida aad ku dhex jirtid ha ka ruyoon qalbi inaad leedahay qalbi saliima qof walo biniaadmina isagaa is-og oo qofna naftiisa looga sheekeyn maayo sida aawadeed baa loo baahanya qofka biniaadmigu inuu waliba qofka muslimkii khaasatan ayuha alikhwa akhawaat inuu ku dadaalo sidii shantaa arimood uga fogaan lahaa dad baa waxa weeyaan waxay yaraystaan bidcaday yaraystaan alikhwa walkhawaat nebigu sala allahu alay wasalam waxaa layna amray inaynu nebiga ateecnaa layna amray hidaayada maxaa lagu helayaa waa in isaga subxaana wa tacaala waa in isaga sala allahu calay wasalam la ateeco bidcadu waxay kaa hor istaagaysaa sunnaha nebiga sala allahu alay slam qofka mubtadica ah ee bidcada raacay ee sunnihii dhabarka u jeediyey qofkaasi ayuhal qola khawaad qalbigiisu qalbi saliim maaha waay inta aanan ka gudbin waxaan doonayaa inaan aan wax idinka sheego waxaa culimada kuwo kamidi waxay ka yidhaahdeen macnaha qalbiga saliimka ah ibnu zayd ayaa waxa uu yidhi qalbiga saliimkii waa qalbiga saliimu min ashirki ibnuqaymna hadallada uu soo naqilay shanta arimood ee uu yidhi qalbigu saliim noqon maayo oo qalbi fayow la heli maayo ilaa shantaa arimood laga nabad galo jeebkiisa kale ama usoo bixin ah, jeebkiisa kalamuu soo bixin ee waxa weeyaan istiqraa iyo tatabuc buu ku sameeyey aayadaha kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam iyo waxaa culimmadii salafku ay ka yidhaahdeen masaladaasi marka ibnu zayd wuxuu leeyahay waa saliimun min ashirki waa qalbiga ka nabadgalay shirkiga weeyaan mujaahid wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala laysa fiihi shakun fi lxaqi laysa fiihi shakun fi اlxaqi qalbiga saliimkii waa qalbiga aan inaba ka shakisnayn xaqa aan ka shakisnayn alqur'aanu xaq asunatu xaq mayn ahayn shareecada ilaahay waa xaq sunnaha nebigu waa xaq kitaabka ilaahay waa xaq waxa ummadda culimada islaamku ay isku ijmaaceen waa xaq laysa fiihi shakun fi lxaqi waa qalbi aan ka shakisnayn xaqnimada laakiin qalbiga uu shakigu ku hawaarsamay ee shakigu daboolay ee shakigu fuulay ee wax waloo diinta ka mid ama ka shakiyaaya qalbigaasi qalbi saliima maaha qalbigaasi waa qalbi loo cabsanaayo waa qalbi khatar daaqaya ayuha ikhwa jar buu ka laalaabaa wuxuu u baahan yahay in la daweeyo oo la nabadgeliyo ayuu u baahan yahay qofka bini aadamku hadduu isku arko in awaamir iyo axkaam ilaahay jalla wacalaa ku qariray kitaabkiisa nebiguna sala allahu alay wasalam sunuhiisa uu ku sheegay haddii qalbiga qofka bini aadamka shaki kaga jiraan ninkaas waa inay u dhammaatay haddii raxmadda ilaahay subxana wa tacaala aanay haleelin abu cuثmaan annasaburi ayaa isaguna qalbiga alqalb saliim waxa uu ku macneeyey uu yidhi huwa alqalb اlkhali min albidcati almuطmaئinu ilى الsunati bal fiirso qalbiga saliimka ah ee fayo qabaa huwa alqalbu alkhaali min albidcati waa qalbiga ka maran min albidcati bidcadu waa khatar weeyaan waayo qofka mubtadici waxa weeyaan nebiga ayuu ma garanaysaa u khilaafay xataa hadduuna afkiisaba ka lahayn laakiin fii xaalihi wuxuu khilaafay nebigii waayo waxa weeyaan bidco iyo sunno meel iskugu iman maayaan marka qalbiga saliimkii abu cumaan anaysaabur wuxuu leeyey waa qalbiga ka maran bidcada ka maran ee ku xasilay sunnada nebiga sala allah alay slam nasal jala wacala ilahi waxaan ka baryaynaa inuu quluubteenna ka mariyo oo ka saaro bidcada waxaan ilaahi subxana wa tacaala ka baryaynaa inuu quluubteenna ka dhigo quluub ku qanacsan oo rumaysan oo ku xasishay sunnihii nebiga sala allahu alay w jecel sunihii nabiga sal اllahu alayh wasalam waay ayha اkhwa wاlkhawaad qalbiga saliimkii sidaan hore usoo tilmaamnay waa qalbiga ka nabad min kuli shahwati tukhaalifu amra اllahi wa nahyih waay hadda bal fiirso kelmadaasi min kuli shahwati tukhaalifu amra اllahi wa nahyih waa qalbiga ka nabad shahwad walba oo khilaafsan amarka ilaahay iyo nahyigiisa ila ayo khawaad yani ilaahay ama waxbuu in amray oo yihi sameeya ama waxbuu inoo diido o yhi hasameyna walidaalika ayaa alimaam shaafici raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi طaacadu ima ficliyaة wa ima tarkiya walu fiirso hadalka imam shaafici aacadan markasta layna leeyahay ilaahay aeeca rasuulkiisa aeeca ilaahay rasuulkiisa aeeca laynagu leeyahay qur'aanka ee sunaha laynagu waajibinayo imaam shaafici raximah allahu tacala waxau leeyay taacadu imaa ficliyatun waa waxa lagu yidhi fal oo samee ama tarkiya waxa lagu yidhi ka tag waa labada midun weeyaan ilaahay waxaasuu kugu waajibay wixii ku waajibay la kaalay ilaahay waxaasuu kaa nahiyey oo uu ku yidhi ha u dhowaan wuxuu ilaahay kaa nahayey ka fogow saasuu imaam shaafici ley raximah اllahu tacaala marka min kuli shahwati tukhaalifu amra اllahi wanahye waa qalbiga ka nabadgalay shahwad walba shahwaddu waa maxay waa waxay naftu doonayso waa waxay naftu jeceshahay waa qalbiga ka nabadgalay shahwad walba oo khilaafsan amarkii ilaahay wuxuu ilaahay ku amray ama wanahyi ama wixii alle subxaana watacaala uu kuu diiday aynu quluubteenna bal dib ugu noqono wuxuu ilaahayna amray miyay nafteennu ay raacaysaa wixii ilaahay subxana wa tacaala inoo diiday miyay nafteennu ka reebmaysaa wahaakadaa ayaa loo baahanya qofka muminkii isagu isimtixaamo ilan qof walbaaba naftiisa isagaa khabiru eh isagaa naftiisa yaqaana isagaa qalbigiisa yaqaana akhii ukhtii qalbigaagu dhincu ujeedaa ma dhinaca ilaahay kuu jeedaa mise dhinaca shaytaan kuu jeedaa adaa is og anigaa is og wa min kulli shubhatin buu yidhi waa qalbiga ka nabadgeli shubhad walba oo tucaaridu khabarah oo ka soo horjeeda khabarkii ilaahay iyo khabarkii rasuulkii sala alla alay slam ilan bini-aadmigana shaydaanku labadaa baabun buu ka soo galaa baa layidhi qofka bini-aadmiga hadduu shaydaan doonayo inuu duufsado oo xaqa uu ka leexiyo wuxuu uga yimaadaa ima min baabi shubha oo min baabi shahwa ama shubhad buu qalbigiisa geliyaa shubhaddu markay qalbiga ku xasisho shaki bay keenaysaa waxay la murmaysaa awaamirtii ilaahay waxay la murmaysaa sharcigii ilaahay waxay ka doodaysaa xukunkii ilaahay waxay dafiraysaa wixii ilaahay qariray wixii rasuulkii sala allahu calay wasalam qariray shubhaddu ciyaar ma aha shahwaduna adigoo og oo ku qanacsan inuu kaasi amarkii ilaaha yahay inuu kaasi yahay wixii alla nahiyey ayaa haddana maxaa ku duubsanaya shahwadii baa ku duubsanaysa xumaantii baad ku dhacaysaa shaydaankuna labadaa baabun buu qofka biniaadamka ka soo galaa haddaad iska ooda labadaa baab shaydaanka iyo sharkiisii waad ka nabadgashay walidaalika ayaa ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahayd allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca وأrina الbaطiلa baطilا وarsuqna اجtinaabah ilaahu xaqana tus nuguna arsaaq maxay inaanu xaqa raacno ilaahu baaطilkana tus oo noo cadee baaطilka nagu arsaaq inaanu ka fogaano tusitaanka xaqa lagu tusayaa waa inaad shubhadii aad ka nabad gasho soo garan maysid warsuqna itibaaca raacitaankuna waa maxay waa inaad shahwadii iyo wixii naftu ay jecleed inaad khilaafto waay qalbiga sida ya ayuha alikhwa alakhawaat waxa uu ka waxay u barax tirantay cibaadadiisii lilaahi ilaahay subxaana wa tacaala ayay cibaadadiisii u barax tirantay waa qalbigii saliimka ah culimmadu waxay idhahdeen iraadatan wa maxabatan wa tawakulan وإناaبة وإخباaتا وkhشية ورaجاء hadab fiirsada qalbiga ayha اkhوة qalbiga marka yaعnي cibaadada ilaahay iyadoo khaalisa ay gasho waxa weeyaan doonistiisii jacaylkiisii tawakulkiisii cabsidiisii rajadiisii intuba waxay khaalis u noqotay ilaahay subxaana wa tacaala fain axaba أحب lilah hadduu wax jeclaado hadduu qof jeclaado hadduu qoom jeclaado wuxuu jeclaanaya ilaahay dartiis wain abqada abqada fi اllaah hadduu cid naco wuxuu ku nacayaa ilaahay dartii qabiil kama aha reer kama aha wadaniyad kama aha jinsi kama aha midab kama aha ciddii u jeclaado iyo wixii uu jeclaado wuxuu u jeclaanayaa ilaahay dartii wixii uu nacana wuxuu u nacayaa ilaahay dartii wuxuu ka xoroobay wax walba oo aan ilaahay subxaana wa tacaala aan raali gelinayn waxa aan ilaahay raali gelinayn waxay noqon kartaa hawo waxay noqon kartaa qabaliyad waxay noqon kartaa wataniyad waxay noqon kartaa shahwad madax jacayl adduunye jacayl naf jacayl iigada nafsa dee iigo oo ah inaad mar walba adoo aad isla saxsan tahay oo qumanahaaga qoorta laguu geliyey waxa weyan waa shahwad shahwad khafya weeyaan qalbigu waxaaso dhan buu ka nabadgeliyaa wain acطىa acطىa lilah wain manaca manaca lilah hadduu wax bixiyo ilaahay dartii buu bixinayaa hadduu wax bixin waayo ilaahay dartii buu u diidayaa hamigiisa iyo jacaylkiisa iyo inqastigiisa iyo acmaashiisa hordadiisa soo jeedkiisa hadalkiisa wax walbaaba waxa weeyaan ilaahay dartii weeyaan oo wuxuu ku raadsanaya raallida ilaahay subxaana wa tacaala hadalladaasi ibnuqayim raximah allahu tacaala ayaa hadallo saasoo kalea leh nasal allaha tacaala hada alqalb asaliim waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu dhammaanteenba inagu arsaaqo qalbigaasi saliimkaa ee khaaliska u noqday ee u barax tirmay ilaahay subxaana wa tacaala u barax tirmay cibaadadiisa iyo doonista raallida ilaahay qalbigaasi waa qalbiga saliimka ah ee qofka maalinta qiyaamaha ilaahay ula yimaadaa qofkaasi qalbigaas wuu anfacaya ayuha liqwa alkhawaat wuuna badbaadiyaa ogaadana ayuha liqwa hagaajinta qalbiga ayaa ka adag hagaajinta afcaasha hagaajinta quluubta iyo in quluubta ilaahay lagu jeediyo oo laga dhigo qalbi saliima oo waxaa qalbigaaga ku soo dhacaaya waxaad hawaysanayso waxaad ku fakirayso waxaad ku ididilaynayso waxaad jeceshay waxaad nacabtay intuba ay ilaahay dartii noqdaan arrin adag weeyaan waayo afka iyo adinka dadka ayaa ku arkaaya oo waxaa laga yaabaa inaad mararka qaarkood yani aada u samaysaba dadka aawadeed laakiin qalbigaagaya dalacanaya walaalkaaga imanka masaajidka garabkiisa ku ag fadhiya ee kugu ag tukanaya inaad nacabtahay inaad jeceshahay inaad xumaan la dooniso iyo inaad wanaag la dooniso ilaahay mooyaane yaa kala og lidalika alikhwa toosinta quluubtu arrin ciyaaro maaha arrin sahla ma xasan albasri raximah llahu tacaala ayaa waxa la yidhi maalin baa waxaa loogu yeehay salaat ljanaasa ayaa loogu yeehay salaat ljanaasa wuxuu yidhi i yarkaadiya dib ugu noqday suu soo raacay saa la yidhi maxaa maxaa ku celiyey wuxuu yidhi waxaan u noqday inaan niyaddeyda aan ilaahay khaalis uga dhigo waxaa dhaci karta marka qaarkood jinaasooyinka markaynu raacayno waxaa laga yaabaa in aan u raaco wallahi waa dee waa reer hebelo haddii waa reerkii weeyaano ama waan inaanu saaxiib ahayn ama waan inaanu qaraabo nahay oo haddaan jinaasadiisa tegi waayo hadhow anigaa laga cadhoonaya yani min baab almujaamala aan u raaco laakiin markaynu jinaasada tegayno miyaynu u raacna ilahay dartii miyaynu raacna in qofkan yahay qof muslina regardless qabiilkiisa iyo reerkiisa iyo mansiladiisa ijtimaaciga ilahay dartii maynu jinaasada aynu u tagnaa inagoo ajar iyo xasanaad ilahay subxana wa tacaala kaga dalbaynaa qofka muminkina mar walba inuu qalbigiisa sidaa u imtixaamo oo u jirabo oo qalbigiisa u su-aalaha weydiiyo ayaa looga baahan yahay ayuha ikhwa akhawaat nooca labaad ee quluubtu waa alqalb lmeyit waa qalbiga dhintay ilaahay baan ka baryaynaa inuu quluubteenna aanu ka dhigin qulub dhimatay qalbiga dhintay ayuha alikhwa alkhawad culimmadu waxay leeyihiin dee wuxuu cagsi u yahay oo ka duwan yahay qalbigii hore kii hore qalbi saliim buu ahaa qalbiga dhintay ayuha alikhwa alkhawaad waa qalbiga laa yacrifu rabbah walaa yacbuduhu waa qalbi aan rabbigii aqoon ilaahiisana aan maalinkaa maanta ah caabudeyn laba arrimood isku darsaday hadau fiirsada laa yacrifu rabbah rabbigii ma yaqaan ilaahay si khaaliq ahaa ee abuuray ee u nicmeeyey ee wax walba siiyey ee jir siiyey ee caafimaadkan iyo nicmooyinkan faraha badan een la qiyaasi karayn ayuha اlkhwa alkhawaat siiyey qalbiga dhintay laa yacrifu rabbah may ictiraafsano rabbigii nicamkaasi wuxuu u celiyaa waxyaabo meelo kale ayuu u celiyaa waxaa kaloo qalbigaasi uu ku sifoobay laa yacbuduhu rabbigiisa ma caabudaayo marka qalbigaasi qalbi qiimano maaha amwaatun kayru axyaa oo wuxuuna muxuuna ilaahay ku caabudeen biamrihi wamaa yuxibuhu wayardaah ilaahiisii abuuray kuma caabudaayo amarkiisa iyo wuxuu jecel yahay iyo wixii alle subxana wa tacaala uu raalli ka yahay bal huwa waaqifun maca shahawaatihi waladaatihi wuxuu mar walba dul yuruuraa oo u dul fadhiyaa oo hogaanka u hayaa oo hoggaaminayaa waxa weeyaan waa shahawaadkiisa iyo wixii uu jecel yahay in naftu ay macaansato xitaa waxaa naftiisu ay jeceshahay haba noqdaba wax ilaahay subxaana wa tacaala caro gelinaya marka ilaahay cid aan ahayn ayuu addoon u yahay jacaylkiisa iyo cabsidiisa iyo raallidiisa iyo weynintiisa iyo isdullayntiisa intuba ayuha alikhwa waxa hogaanka u haya cidaan ilahay ahayn subxana wa tacaala oo markuu wax raalli gelinaayo ujeedooyin kale ayaa ka dambaysa markuu wax jecel yahay sababo kale ayaa ka dambeeya markuu wax necab yahay cidaan ilaahay ahayn aawadeed ayuu magaranaysaa u necab yahay hadduu wax bixiyo hadduu wax diido wax manciyo intaba asbaabta ku kalifaysaa maaha ilaahay dartii ee waa asbaab dunyawiya sidaa aawadeed qalbiga noocaasi ayuha اlkhwa alkhawaat wuxuu addoon u noqday cidaan ilaahay ahayn buu subxana wa tacaala ayuu addoon u noqday nacmi waay qalbigaasina ayo khwaad waa waa qalbiga gaalada ilahi subxana watacala dhammaanteenba haynaga nabadgeliyo waa qalbi yani dhintay oo nooleen qalbiga saddexaad waa alqalb lmariid alqalb lmariid waa qalbiga buka ee cudurka uu ku dhacay waay qalbiga noocan ayoha ikhwa alkhawaad culimmadu waxay leeyihiin lahu xayaatun wa bihi cilla lahu xayaatun wabihi cilla dhinac uu ka caafimaad qabaa dhinacna cudur baa kaga jira dhinac cudur ayaa kaga jira oo markaa waxaa ku darsamay nolol iyo cudur baa iskugu darsamay nolol iyo cudur ayaa iskugu darsamay dhinaceebuu u kacayaa markaa kolba waxa weeyaan waa tii ka qaalib noqota haddii noloshiisu ay ka qaalib noqotana inuu sarfaaf garoobo ayaa loo rajaynayaa haddii cilalka iyo cudurada iyo amraada qalbigaasi ku jirtaa ay noloshiisa ka qaalib noqotana waxa weeye inuu halaagsamo ayaa suuragala marka qalbiga waxaa ku kulmay bay culimmadii leeyihiin masalkii oo kale inuu ilaahay jecel yahay inuu ilaahay rumaysan yahy ikhlaas baa ku jira tawakul baa ku jira taasina waa maxay waxa weeyaan waa maadatu xayaatihi noloshiisa ayaa ka unkan kuwaasi waxaa kaloo qalbigaasi ku jira jacayl uu shahawaadka jecel yahay iyo jacayl uu jecel yahay wixii ma garanaysaa ay naftu jeceleed bal inuu ku dadaalayo waxyaabahaasi shahawaadka oo maselkii oo kale waxay culimadii leeyihin isagoo ay noloshaasi ku jirto oo ilaahay u jecel yahay uu ilaahay tala saaranayo mararka qaarkood oo ikhlaas ku jiro waana masale daqiiqa weeyaan masale daqiiqa jasa allah khayr alimaam ibn qayim raximah allahu tacaala markuu axwaasha qulubta sifeynaayo waxa weeyaan yani aad iyo aad buu aqoon ugu lahaa wuxuu ibnqayimku lee ibnulqayim wuxuuna leeyahay qalbiga mariidki waa qalbiga labada maadadood laga helay oo dhinacna nolol baa kaga jirta dhinacna cudur baa kaga jira noloshiisii waxaa ka mid a inuu ilaahay jeceliyi inuu ilaahay rumayseeyi inuu ilaahay tala saaranaayo inuu ilaahay magaranaysaa uu e, e, mukhlisu yahay lakin haddana maxaa kale ku jira waxaa ku jira buu ku leeyahay xasad muslimiintu xaasidaya waxaa ku jira kibir isla weynayn baa ku jirta wuu isla yaabany wuu isla tacajubsanyi xub alculuw inuu isagu mar walba dadka ka sarreeyo oo dadka ugu taliyo oo madax noqdo wاlfasaad fi اlardi inuu dhulka ku fasahaadiyo inu isagu madax ku noqdo xitaa muslimiin oo dhanba qudhah ka gooyo ayaa ku jirta wariyaa baa ku jira bakhaylimaa ku jirta waxyaabahaasina waa maadatu halaakihi oo waxyaabihii halaagayay weeyaan haddi isagoo mu'mina ay haddana cuduradaasoo dhan baa laga helay cuduradaa uu soo sheegay oo dhan baa laga helay marka ayuha ikhwa alkhawaat waxaynu leenahay nacuudu biاllaahi min hada alqalbi ayضا waxa ilahi subxana wa tacaala ka magan gelinaa inuu yani quluubteenna uu ka dhigo quluub saasoo kale ah culimmadu waxay leeyihin ayuha alikhwa alkhawaat yani cilaajka iyo daweynta qalbigan cudurka qabaa waxa weeyaan dee ilaahay baa inoo sheegay oo qur'aanka ayuu ilahay subxana wa tacala inoogu sheegay nacam ya ayuha الnaas qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur wa hudan waraxmatun lilmu'miniin marka dawada qalbigaasi iyo qulubtaasi xanuunsanaysaa waxaa laga helayaa kitaabka ilaahay jala wacala waay amraad اlquluubi nawcaan bay culimmadi leeyihiin cudurada qulubta ku dhacdaa waa laba nooc bay yidhahdeen nooc waa cudur qofku aanu fi lxaali laxdadda iyo saacadda la taagan yahay aanu dareemayn aanu dareemayn saacaddaa la joogo xanuunkiisa ma dareemaayo oo maxaa ka mid a maraduljahli cudurka jahligaa ka mid a washubahaat washukuuk oo imanka waxaad isweydiin leh ninka gaalka ah ee ilaahay ka gaaloobay ama ka shakisanee towxiidkii ilaahay iyo risaaladii nebi maxamed sala alay slam shakigu ka galay waxa laga yaabaa inaanu dareysanaynba hadda huwa fii awdiyati alhalaag togagii lagu halaagsamayey ayuu dhex taagan yahay laakiin ma dareensana ayuha alikhwa walakhawaat noocaasi waa nooc khatara nooca labaadaynu sheegi doonana isagaa ka khatar badan bay culamadu leeyihiin waay nooca labaad waa nooc mu'lima fi lxaal qofku laxdada uu taagan yahay waxa weyan xanuun buu qalbiga ku keenaa waxaa ka mida bay culimadii leeyihiin kalhami waalgham waa sida walbahaarka iyo murugada iyo tiiraanyada amraadaasi jirka kuma dhacda khawaat hamiga iyo murugta iyo tiiraanyada iyo hamigu iyo walbahaarku jirka qofka bini aadamka kuma dhacayaan asal ahaan waa cuduro qalbiga ku dhacaya qofku bini aadmiga markay cuduradaasi ku habsadaan ay qalbigiisa hareeyaan xanuun buu dareemayaa wuu walbahaarsanyi wuu murugoonayaa hami baa fuulay waxaan laga yaabaa in xanuunkaasi qalbigiisa ku dhacay aawadeed inuu jirkiisu la tacbaano oo la tawaawaco marka waa labadaa nooc ayay leeyihiin laakiin maradka dambe waxay culimmadu leeyihiin yazuulu biadwiyatin abiiciya biisaalati asbaabihi wagayri dalik cuduradaasi ama yani hamigan faraha badan de ama iktiaabka debressionka cuduradan anxiety-ga cuduradan faraha badane imaka la wada arkay qalbigay ku dhacayaan waxaana lagu zuulin karaa bay culimadii leeyihiin haddii la qaato adwiyadii iyo dawooyinkii loogu talagalay ee asbaabtooda zuulinaysay waay ayb ayha khad qulubta seebaa eh, looga daweyn karaa ayuha ikhwa akhawaat qulubta see loo daweyn karaa eh, dhowr arrimood baynu ayaynu dul maraynaa awalan waqabla kuli shay ayuha اlikhwa alakhawaat waxa weya waa in qur'aanka qulubta lagu daweeyo kitaabka ilahi jala wacala waxaa loogu daweynayaa ayuha alikhwa alakhawaat qur'aanku wa huwa xabl اllahi اlmatiin wnuur اlmubiin man tamasaka bihi casamahu اllah wman itabachu anjaahu اllah wman dacaa ilayhi hudiya ilى siraaطi mustaqiim qur'aanku waa xabl اllahi اlmatiin waa xadhigii ilaahay ee adkaa een marna go-ayn waa anuur اlmubiin man tamasaka bihi casamahu اllah xadhiggaa ilaahay qofka qabsada ilahay wuu ilaalinaya ilahay subxana wa tacala u badbaadinaya ilaahay wuxuu kaa badbaadinayaa xumaanta macsida shakiga shubahaadka shayaaiinta wax walba ilahay subxana wa tacala uu kaa badbaadinaya waay qofkii raaca kitaabka ilaahay anjaahu اllah wman dacaa ilayhi hudiya ila siraati mustaqim qofka quraanka dadka ugu ilaahay ilahay wa watacaala jid toosan ayuu ilaahay ku hanuuninaya marka ayuha akhawaat kitaabka ilaahay wa watacaala yani haddaad maanta aada muqaarano ku samayso dadka waqti badan ku bixiya kitaabka ilaahay akhriskiisa xifdigiisa fahamka macnihiisa ku camalfalkiisa dadka inay dadka ugu yeedhaan qur-aanka dadka yani shuqul iyo wakti fara badan geliye qur'aanka bal waxaad u qiyaastaa ayuha khol khawaad dadka qur'aankii dayacay een akhrisanayn een xifdiyeyn een tafsiirkiisi inay fahmaan aan doonayn een ku camalfalayn waxaad arkaysaa yani satara lbawna shaasican farqi weyn baa udhaxeeya dadka ahlu lqur'aanka ahlu lqur'aani ahlu llahi wa khaasatu khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah axaadiista nabiga sala allah alay slam iyo kitaabka ilaahay sida qur'aankani uu dawo u yahay ugu yahay qulubta marka taasaaba kaaga daliila qofka kitaabka ilaahay isku mashquuliya waxa weya ilaahay subxana wa tacaala wuu ilaalinayaa oo ilaahay wuu badbaadinaya wax walo xumaanaba ilahay subxana wa tacala uu ka badbaadinaya waay qur'aanku wuxuu kaa saacidayaa inaad fahamto ujeeddada noloshaada muxuu ilahay kuu abuuray qur-aanku ilaahay buu ku baraya khaaliqaagu ku baraya qur-aanku wuxuu wuxuu kaa ilaalinayaa shubahaadka ay kufaartu ay soo tarxiyayaan ay ay soo bandhigayaan qur-aanku wuxuu kuu sharxayaa waxa soo socda markaad dhimato ee aakhiro ah iyo qabriga iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta waxa muminiinta loogu talagalay waxa yani kufaarta sugaya waxaasoo dhan buu qur-aanku ku baraya marka wuxuu qur-aankii kaa dhigaya qof yaqaana ilaahiisii subxana wa tacaala qof yaqaana ujeeddada noloshan u joogo qof yaqaana meesha uu ku socdo ee uu tegaayo in اladiina qaluu rabuna اllah uma اstaqaamuu تتنزل عlyهm المalaaئkaة أnlا تkhاfuu وla تحزنوu وأbshiruu bالجنة اlatي kuntum توucaduun naحn أwliyaaؤكm fi الxayaaةi الdunya وfi الآkhirة marka qur-aanku saasuu qofkii binaadamga ugu sharxaya wax walba oo ugu fahansiinaya waay waxaa kaloo kamida ah waxyaabaha qalbiga ayuha اkhوة اkhawaaت dawada u ah dikr الlahi جaلa وaعalى dikriga ilaahay alaa bidikri اllahi taطmaئnu اlquluub quluubtu waxay ku xasishaa dikriga ilaahay subxaanaه wa tacaala ayay ayay ku xasishaa oo qofku markuu ilaahay xuso ee uu dikriga ilaahay u badsado ayuha اlkhوة اlakhawaat ilaahay baa ka ballan qaaday oo leh quluubtu waxay ku xasishaa oo iطminaan طuma'niino ay ka ay ku heshaa waa dikriga ilaahay subxana wa tacaala dikriguna ayuha اlkhوة اlakhawaat sida ay culimmadu inoo sheegeen qad yakunu biاllisaani waqad yakunu biاlqalbi in in ilaahay qalbiga laga xuso ama in ilaahay laga xuso carabka labadaana waxaa ka sii wada fiican in qofka bini aadmigu uu qalbiga iyo carabka mar ilaahay subxana wa tacaala uu ka wada xuso waxaa laga yaabaa qof subxaan allah subxaan allah subxaan allah sidaa u dikriyaaya laakiin qalbigiisu uu gaafil yahay oo meel kale uu ku maqan yahay bal waxaa sida sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin raximah allahu tacala uu tilmaamay waxa uu yidhi haddii ay qofka u noqoto inuu qalbiga ilaahay ka xuso inuu carabka ka xuso oonu labadii wada midayn waxa faa'iido badan inuu ilahay qalbiga ka xuso oo mar walba ilahay qalbigaaga ku jiro oo wax walbaba wax walbaaba ay ilaahay subxana wa tacaala iyo cadamadiisa iyo weynidiisa iyo ilahnimadiisa ay ku xusuusiyaan laakiin waxaa intaa ka wada weyn inaad carabka iyo qalbiga aad ilaahay subxana watacaala aad ka wada xusto u fiirsa ayo kal khawaad qalbigaynu ka hadlaynaa dikriga ilaahay qalbiga dawa ayuu u yahay طmaniino iyo xasilooni ayuu qalbiga dikriga ilaahay jala wacala u gelinayaa waxaad noqonaysaa qof aan yani e, cidaan ilaahayn aan ka cabsan waxaad noqonaysaa qof cidaan ilaahayn ilaahay aan ahayn aan ilaahun baad rajaysaa alle jala wacala alla ayuun ka cabsataa alla ayuun jeceshay alla ayuunbaad ma garanaysaa in aad wax weydiisataa markaa dikriga ilaahi subxana wa tacaala yaalna yaraysan waay nebigu sala allahu alay wasalam xadiiska waxaa ku yidhi mahalu اladii yadkuru rabbah waاladii laa yadkuru rabbah mahalu اlxayi wاlmeyit tusaalaha aladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah maalka qofka ilaahay xusaya rabbigii xusaya iyo qofka aan ilaahay rabbigiisii xusayn misaalkoogu waa maxay waa sida wax nool iyo wax dhintay hal yastawiyaani masala wax nool iyo wax dhintay laba meel la wada keeni kara mayay yihiin marka qalbiga ku nool dikriga ilaahay in waa qalbiga nool qalbiga ilaahay ilaabaynaa n alla xusayna waa qalbi dhintay ayuha alikhwa walkhawaat <clears throat> waxaa kaloo ka mid a ayoh khwad yani ducada ayaa ka mid a ah in ilahay subxana wa tacaala la baryo rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana waa ducadii muminiinta ah, rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana rabbigayow haleexin quluubtayada bacda id hadaytana kadib markaad hanuunisay marka qofka muuminku waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiisto oo ilaahay uu baryo ilaahw qalbigayga ha leexin ilaahw qalbigayga hanuuni nebigu salى اllahu alay slam ducadiisi maxaa ka mid ahayd yaa muqaliba اlquluub habit qalbi calى diinik quluubtuna ayuha اkhwa bayna asbucayni min asaabic الraxmaan oo ilahay subxana wa tacala isaga quluubta gegediya qalbigu qalbigii uu doono wuu hanuuniyaa qalbigii uu doonana wuu leexiyaa nebiguna sala allahu alay wasalam ducadaasi ayuu ku ducaystay ya muqalib اlqulubi habit qalbii calaa diinik imaam axmed iyo imaam muslim ayaa anas bnu malik radi allahu tacaala canhu ka soo wariyey marka qofkii oo muminkii ducadaa badso ya muqalib اlqulubi habit qalbii calaa diinik fitankaa zamankan fara badan shubahaadkaa fara badan afkaarta leexsan ayaa fara badan xaaladaha adduunku way idin muuqdaan sidii ilaahay subxana wa tacaala u bedelayo dowlado ayaa yacni bayna طarfati cayni waintibaahatiha maanta la waayey madax adduunka yani intee ka telinaysay dawaaqid aheed ayaa magnaansa saaxada ka baxay wixii soo socda ilaahay baa og inuu khilaaf fara badan muslimiinta u dhex yimaado ayaa suuragala fitankaa faraha badan maxaad kaga nabadgelisaa ayo l khawaad waxaad kaga nabadgelisaa adigoo ilaahay barya oo ilaahay weydiista inuu fitanka iyo shubahaadka inuu ilaahay subxana wa tacaala kaa ilaaliyo waay waxyaabaha kale ayaa khawaad qalbiga lagu ilaalin karo waxaa ka mid ah in qofka muminkii uu mar walba ayuhalikhwa alkhawaad uu kala agdhowaado dadka culimada uu ka agdhowaado iyo dadka ahlu khayrka ah waa arin yacni arin daruuriya weeyaan oo haddii qofku arinkaasi uu ka fogaado oo aanu culimada iyo dadka rabbaaniyiinta ah dadka ahlu khayrka ah aanu ka agdhowaan ayolakhalkhawaad waxaa qofkaa ku dhici karta inuu qalbigiisa u leexsamo taasi waxayna dareensiinaysaa ahamiyada ay leedahay alukhuwatu fi اllah alukhuwatu fi اllah oo dadka muminiinta ay noqdaan dad isku xidhan khaasatan fii zamani alfitan dadka muminiintii ay noqdaan dad isjecel dad isku nasteexeeya dad inoo iswaaniya dad wax isku sheega dad iscaawiya dad khayrka isku kaalmaysta waxaan idiin soo naqilayaa kelmad uu yihi allahuma sal maxamed ibn اlqayim raximah اllahu tacala isagoo wax ka sheegaya sheekhiisii ibnu taymiya si aad ogtihiina ibnu taymiya wuxuu noolaa casri aad iyo aad u dhib badan ilaa yani khusuumtiisu ay fara badnayd caalam islaami ay ka jirtay macaarig fara badan kuwo caskariya iyo kuwo caqaa'idii ay jireen ibnu taymiyana labadaba uu ka qayb galay macaarigtii caskariga ahayd ee lala galay tataarka macaarigtii caqadiga ahayd ee ahlubidaca lala galay intaba uu ka qayb galay walidaalika ayaa fitan fara badan baa soo maray isaga iyo ardaydiisiiba ibnuqayimna ardaydiisiibuu ka mid ahaa ibnu taymiya intaasoo jeer buu jeelka galay jeelkana wuu ku dhintay si aad ogtihiin marka ibnuqayim raximah llahu tacala ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa yani xaaladda sheekhiisa iyo ardaydiisu sida ahayd waa kelmad wanaagsan aan doonayo inaan af aan ku akriyo dabeetana aynu macnayno wuxuu ibnuqayim leeyahay wakunaa ida اshtada bina اlkhawfu wasaءat mina الظunuun wadaaqat bina اlأrض ataynaah wuxuu yidhi waxaanu ahayn buu yidhi markuu cabsidu ay naga badato ee xitaa aanu mala xun unagu soo dhaco wadaaqat bina alard dhulkuna ciriiri nagu noqdo ataynaah sheikh alislaam ibnu temiye ayaanu u iman jirnay buu yidhi markaan u nimaadno waxa weeyaan waa imaam weyn buu ahaa yani ilaahay subxana wa tacala qalbi qawiye siiyey yaqiin siiyey ayaa wuxuu yidhi eenu xusuusiya nala hadlo ayaa famaa huwa ila an naraahu wanasmac kalaamah fayadhab dalika kuluhu cana mar allaala markaanu indhaha ka qaadnay ibnu taymiya ee uu nala hadlo ee uuna waaniyo ee afka u noo kala qaado ayaa waxa uu yidhi fayadhab dalika kuluhu cana waxa la wixii murugtii iyo cabsidii iyo khoofkii nagu jiray iyo dhulkii nagu cidhiidhiga nagu noqdoo dhami way naga wada tagaan buu yidhi wayanqalibu inshiraaxan waquwatan wayaqiinan waطma'niinatan cabsidii qulubtayda buuxisay iyo cidhiidhigiina hayey maxay isku bedelaan inshiraaxan qalbigaygaa waasic noqda wa quwatan ilaahay baa quwo noo siyaadiya wa yaqiinan yaqiin baanu qaadnaa aanu ilaahay aanu amarkiisa aanu yaqiinsannahay iyo wacdigiisa iyo xasiloonina waanu ka helnaa sababtu waa maxay khawaad yani sida nebigu sala allahu alay wasalam xadiiska yani ibnu maaja uu soo wariyey min xadiis anas sheekh albanna uu silsila saxiixa uu ku sheegay nebigu sala allahu alay slam wuxuu inoo sheegay inay jiraan dad ina min annaasi dadka waxaa ka mida buu nebigu sala allahu alayh wasalam yidhi dad khayrka mafaatiixu ah waxaa kaloo jira ah, oo isla markaana sharkana qufulo u ah addoommahan ilaahad aragtaan waxaa ka mida dad khayrka mafaatiixu ah albaabada khayrka ayaa lagu furaa sharkana qufule ayay yihiin oo waa albaabadooda lagu xidhaa khayrka ayay saacidaan sharkana ayuha ikhwa way is hortaagaan saasoo kale weeyaan marka culimada rabbaaniyiinta dadka yani caqiidadooda sax tahay ee cubaadda ah ee ahlu khayrka ahlu fadliga ah dadka saalixiinta ah dadkaasi markaad ka agdhowaato ilahay bay ku xusuusinayaan yaqiintaa kuu kordhisaa waayo waa maxay quluubtooda haabita dad baa jira ayo ariq walakhawaad xitaa hadday buruhu dhaqaaqi lahaayeen aanay qulubtooda marna aanay ka dhaqaaqayn iimaanka iyo yaqiinta iyo sabaadka ay ku haystaan caqiidada iyo islaamnimada dadka qaarkoodna waxaan hadday dhib yar loo geysto haddii mushkilad yar ay soo marto diintooda lagu dhibo waxa weya markii waa leexanayaan aayadaha qur-aanka waad garanaysaan axaadiista nebigana sala allah alay slm waad maqasheen walidaalika qalbigaaga waxa u fiican inaad ka agdhowaato dadkaasi rabbaaniyiinta ee saalixiinta ah, ee ahlu cibaadada ah ee ku kalsoon ee iqada ku qabaa wacdiga ilaahay iyo ballanta ilaahay uu ilaahay subxana wa tacaala uu ballan qaaday dadka muminiinta waay <clears throat> culimadu waxay leeyihin o kale ayuha اlkhwa alkhawaat qalbigu yaxtaaju ilى halaaثati umuur qalbigu saddex arrimood buu u baahan yahy arrinka ugu horeeya waxa weyan waa wax u ilaalinaya quwadiisii taasina waxay noqonaysaa lagu helayaa waa biliimaan walcamal الsaalix waxyaabaha qalbiga quwadiisa u ilaalinaya ilan qalbiga hadduuna quwadiisii ilaashan ama cudur baa ku dhacaya ama u dhibanaya soma maanta jirka maxaa lagu idhaahdaa waa inaad daaidkaaga ilaaliso soo ma oo waa inaad exercise samayso cuntadaada waa inaad kalariskaad qaadanayso waa inaad controlsho haddaana waxaasoo dhan aanad ku camal falin dee waxa weya adiga dhakhtarkaa is yaqaana iyo waararka soo garamaysid qalbiga qofka bini-aadmiga ah waxyaabaha quwadiisa u ilaalinaya culimadu waxay leeyihiin waa iimaanka iyo camalka saalixa ay ku dadaan labadaasi tan labaad waxa weeyaan waa waxyaabaha cudurka yacni kaa fogeynaya taa maxaa lagu helayaa waxa waa inaad macsida iyo wixii mukhaalafo ah eed amarka inaad khilaafayso iyanadana waa inaad ka fogaato waxa ku dhex jiray xumaana qalbigaaga see baa lagu soo saaraa waxaa lagu soo saaraa bitawbati walistikfaar bitawbati walistikfaar wixii xumaana hore ugu dhacday ama ha noqoto acmaashaasi iyo aqwaashaasi tuwo qalbiga sidaynu hore usoo sheekeynay xasadka iyo xiqdiga iyo takaburka iyo amaba mukhaalafaadkii jawaarixda iyo af iyo adin laga samaynayey tay doonto ha noqotee waxaad ku dawaynaysaa waa maxay waa bitowbati wاlistikfaar qalbiga ayuha اkhwa walakhawad waa inaad ka ilaaliso in naftaadu ay saydarayso iyo in uu shayطaanku u saydareeyo waa maxay waxaynu ayaha اkhwa alkhawaat qalbigii siduu u badbaado yani ijraaءaat camaliya waxaynu idhi waxuu u baahan yahay wax quwadiisa u ilaaliya iyo wax cudurkii ka fogeeya oanu cudurkii aanu kugu dhicin garmaysid iyo cuduradii ku jiray wax bogsiya quwada waa qalbigu quwadiisii waxaa ilaalinaya waa imaankii camalkii saalixa cuduradii waxaa kaa fogeynaya waa macaasida ood ka tagto wixii xumaana ay kugu dhex jirood hore ugu dhacdeena de waa inaad toobaad la timaado oo ilaahay aad toobad keento toobaduna waad ogtiin shuruud bay leedahay eh, hadduu camalku yahay mid adiga alla idinka dhexeeya iyo haddii uu yahay mid adigii biniaadamka idinka dhexeeya istikfaarkuna waa inaad ilahi subxana wa tacala dembi dhaaf aad weydiisato waxaa kaloo loo baahan yahay in qalbiga laga badbaadiyo in naftu ay controol ku yeelato iyo in shaydaanku un qalbiga control ku yeesho controlka saytano inu jeegnaa waa inaan naftu ku no naftaadu aanay noqon ciidan adiga inqilaab kugu qabsaday afgembi kugu qabsaday shaydaankuna yuuna afgembi kugu qabsan oonu hogaanka iyo magaranaysa aanu kuu qaban oo saytaro kugu sameyn e, in naftu ay ku hogaamiso waxaad kaga badbaadsaa laba arrimadood almuxaasabatu walmukhaalafa nafta weligaa laha khilaaf haddii nafta kugu yeedho wax ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa khilaafsan oo ka soo horjeeda nafta waa inaad maya ku tiraahdo ood nafta taasi aad barto muxaasabaduna waxa weeyaan waana naftaada aad mar walba aad xisaabiso muxaasabada nafta la xisaabaya waa laba nooc weeyaan qabla alcamali wa bacda alcamal naftaadi saad u xisaabaysaa waxaad u xisaabaysaa naftaadii inta aanad camal samayn waxa weeyaan camalkani see maxaan u samaynaya marka ugu horeysa camalku noocu doono ahaado ma ilahay darteed baan u samaynayaa camalkani sunnaha mawaafaqsan yahay waxa ugu weyn ee lagaga baahan yahay inaad naftaada ka xisaabto qabla alcamal waa inaad isweydiiso ujeeddada iyo qasdiga ka dambeeya inaad camalkan aad samayso waana arrin loo baahan yahay in qofka muslimka ah aanu u gaban ayuha khawat daahirka dadka waynu siri karnaa laakiin fi ma baynana wa bayna allah subxaanaه watacaala waxayn waa arin khatara camal walbon sameynaayo waa in aan yani shaydaankuna ayuha khwa khawat yani inuu camal walba uu sheer ku yeesho ayuu doonayaa shaydaanka camalkaaga sheer ka siinin camalkaaga shaydaanka sheer haka siin xuduudu nafs iyo iigo iigadana iska ilaali oo ha noqon qof ma garanaysaa yacni magac doona qof adduunya doona qof ujeedooyin kale ku dhex qarinaya magacii islaamka maanta waaaba waxyaabasaa fara badan magacii islaamka ee waxyaaba kale la doonaya in lagu dhex qariyo ikhlaas iyo inaad qasdiga ilaahay aada u gaar yeesho ayaa lagaga baahanya taasi waa camalka horti camalka kabacdi iyadana waxa weeyaan waxyaaba badan baa looga baahan yahay in qofka muuminka isaguna uu isweydiiyo waxaa ka mid a <clears throat> inaad nafta ka xisaabiso daaco ilaahay kugu lahaa oonad la iman amar ilahay waa kii maxaynu ihi imam shaafici muxuu yidhi daacadu ima ficliyatun aw tarkiya daacada wax walo ilaahay lagu adeecaayo oo rasuulkiisa lagu adeecayaa sal allahu alay wasalam ama waa amar layna amray oo laleeyahay ka soo baxa ama nahyi laynaga nahiyey oo laleeyahay ka taga nafta saad u xisaabaysaa saaka salaadiis wuxu maad kicin waktigii salaadiis muxuu dhamaaday waana xisaabsa weeyaan say salaadii subax ay ugu dhaaftay waa su-aal meesha taalla bishii ramadaan baa maalin baa kaa tagtay adoo u qastay oo cudurdaar sharci aan lahayn waa inaad xisaabiso maaha intaynu ilaahay iska wada caasino oo aynu bad walba iska dhex jimaaxnay haddana aynaan su-aalba iska weydiin culimmadu waxay leeyihiin muxaasabada nafta waxa kamida si qalbigaagu uga nabad galo in naftu ay afgembi ku samayso waay wa haddii naftaadu qalbigaaga ay afgembido waxan qalbigaaga wuxuu noqonayaa mid naftun iska daba socda oo waxay isweydiineen aac taaca lagugu lahaa oo ilaahay kugu waajibay oonad sameen isweydii waxaan u samayn waayey cisyaan aad ku dhacday isweydii maxaan u sameeyey guri baan ribo ku iibsaday gaari baan rib ribo ku iibsaday in khamri baan cabbay qof muslimaan xoolihiisii dhacay qof baan dulmiyey wada macaasi aad ku dhacday oo loo baahanya inaad isweydiiso maxaan u sameeyey y iyo yani soonka iyo xajka iyo zakada eh, tawxiidka ayaa ka horeeya wax walbo ilahi subxana wa inagu farad yeelay waa inaynu naftaa aynu ka xisaabino taasi waa mid weeyaan eh, waxyaabaha loo baahan yahay in qofka muuminku uu ku kaco eh, bacda alcamal waxaa yaro ka waa istikfaarta iyo toobada ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisanayo masalada labaad ayuha likhwa alkhawaat iyana waxa weeye waa in qofka muuminkii uu iska ilaaliyo in shaytaanku hogaanka u qabto inuu shayطaanku hogaanka u qabto in qofka muminkii iska ilaaliyo weeyaan suu shayطaanku hogaanka kugu qabanaya shayطaanku caada buu kuu yahay ibliis jahanamo ayuu ayuu ku socdaa adigana inuu jahanamo kuu kaxaysto ayuu doonayaa marka waa inaad iska ilaaliso in shayطaanku hogaanka uu kuu qabto waay nebiguna salى اllahu عalيه wasalam labadaba ilaahay nabadgelye ayuu ka weydiisan jiray acuudu bika min shari nafsii wa min shari shayطaani ah, wa min shari nafsii wa min shari shayطaani washirki labadaba nebigu ilaahay subxana wa tacaala uu ka nabadgalay galay sharka nafsta iyo sharka shayطaanka waay sidaa aaweede ayo khwaad shayطaanka waxaa looga nabadgelayaa in ilaahay subxana wa marka hore isticaadada la yimaado oo tirahdid ilaah shaydaankan iga nabadgeli iga magangeli ilaah iga ilaali inaad magaranaysaa ilaahay aad tala saarato iyo inaad ilahi subxana wa tacaala aad camalkaaga aad u gaar yeesho eh, waxaan ilahi subxana wa tacala ka baryaynaa ayuha alkwa alakhawaat inuu acmaasheenna uu noqoto tu u khaalisa qalbigaa saliimkaa ah aynu ka soo inuu ilahay subxana wa tacaala dhammaanteenba inugu arsaaqo quluubteenna uu ka ilaaliyo shirki lidku ah towxiidka bidco lidku ah sunnaha shahwad lidku ah amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo khaflad in ilowsiinaysaa dikriga ilaahay iyo ayuha alikhwa alkhawaad hawaraac lidku ah ikhlaaska iyo in camalka ilahi subxana wa tacaala loo goor yeelo asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbaratu